بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مسألة الأصح قولك صحة بضن أن وقت المكتوبة صلاة مكتوبة وقت جوازا جائز من وقت إيه waqtun waqti buu u yahay liadaa'iha addaheega wa annahu shanigu waxa weeye asxu yejibu waxa ku waajibaya cala almu'akhiri kadib u dhiga alcasmu go-aan baa ku waajibaya waman akhara kadib u dhiga maca danni fawtihi tegiddiisa kii oo malaynayaa casaa wuu caasiyey wa annahu isagu in baana hadduu u caddaado khilaafuhu sidaa khilaafkeed oo wa facalahu uu sameeyo fa adaa-un waa adde wa anna man akhara ninka dib u dhiga sar cibaadada maca danni khilaafihi khilaafkiisa isagoo malaynaya lam yacsi ma caasiyin bikhilaafi maa kii isagoo ka duwan waqtuhu waqtigiisu alcumru cumriga uu yahay ka xajin oo kaleba weeyi mas'ala almaqduuru shayga maqduurkaa ee la karayo ama la awoodayo alladii kaasoo laa yatimu uuna dhammaystirmaynin alwaajibu waajibku almutlaqu ee mutlaqa ihi ilaa bihi isaga in lala yimaad mooyaane waajibun waajib weeye fil asaxi qowlka sixada badan falow tacadara hadduu cudurtoobo tarku muxaramin shay muxarama ka tegidiisu hadday cudurtowdo ilaa bitarki hayrihi hayrkii in laga tago mooyaane wajaba wuu waajibayaa tarkigaasi aw ishtabahad waxaa isku egaatayba xaliilatun xaaskiisii ayaa ku darmatay biajnabiyatin gabadh ajnebiya xarumataa labaduba xaaraan ayay noqonayaan kamaa low dallaqa isagoo furo oo kaleba weeyi mucayanatan mid mucayan ah oo la garanayo xaasaskiisa ka mida uma nasiyahaa kadibna waa ilaawey labaduba waa xaaraan inay ka wada noqdaan culimo mas'alaynu bilownay mas'aladan hadda aynu bilownay aan halkan ku arki doono biidni illaahi tacaala shan qodob baynu mas'aladan keligeed kaga hadlaynaa shan qodob oo mas'aladani ay u qaybsanto ayaynu ka hadlaynaa waa mas'alada hore shanta qodob qodobka koobaad waxa weeye salaadaha waktiyadoodu waa kii badnaa ee wakti la odhan jiray waqtulfadiile iyo wakti la odhan jiray waqtulwujuub iyo wakti la odhan jiray maxaanku idhaahda salaadaha waktiyadoodu waktiyo aada u kala duwan oo fara badan ayay salaaduhu lahaayeen waxaan ka hadlaynaa waktiga waqtuljawaazka la yidhaahdo salaada la tukadaa waqtuladda inay tahay oo khilaaf ku jiro laakiin qowlka asaxa abuu ah inoo qaatay waa kow waa mas'alada koobaad mas'alada labaad ninka haddaba salaada oo kale ama cibaadada dib u dhigis yidhaa cibaadadu ay muwasac tahay cibaadadu waa muwasac waa salaadii duhur oo kale ayuu xilligii hore dib uga dhigay dib buu u dhigayaa salaada cibaadadiibuu dib u dhigay waxaa ninkaa waajib ku ah maadaamuna bilowgii hore una ka tukanin alcazmu baa waajib ku ah waa inuu go'aansado inuu dib ka tukanayo ama waajibka inuu dib kala imanayo waa inuu go'aansado aansado hadduu waajibkaa inuu dib kala imanayo isagoon go-aansanin ay naftu ka baxdo salaadiina aan tukanin ayay naftu ka baxday qofkaasi dembi ayuu galay oo dembi buu ku dhacay waa dembiilaa la odhanayaa markaa qowlka asaxaa waa mas'alada labaad ninka waktiga muwasaca aan bilowga ka tukanaynin waa inuu casmiga niyoodaa baa lagu yidhi casmiga waa inuu niyoodaa inuu waa inuu go-aansadaa inuu salaadan tukan doono haddaadan ficil ahaan cibaadada u qaban qalbigaagu ha go-aansado inaad dib ka qabanaysid waa mas'alada labaad mas'alada saddexaad ninka qofka cibaadada bilowga hore ka tukan waaya isagoo u malaynaya inay cibaadadaasi ka tegi doonto oo ay kaga tegi doonto dhimasho ama ay kaga tegi doonto waa gabadhii inuu dhiiggu ka yimaad gabadhani dawladeeday aada u taqaanaa bil kaste marka ay tahay labada salaada duhur sow labiyo tobanka iyo badhka meelaha ma gasho kowda iyo badhka ayuu dhiigga caadadu ka yimaadaa kowda iyo badhka ayuu gabadhu dhiigga caadada aragtaa hadaba maalintii ay dhiigga arki jirtay waxay ahayd salaadu markay sidaa duhurku u gaadho inay salaada weysaysatay tukato sow ma aha salaadii mayna tukanin waa maalintay dhiigga arkaysay iyadoo isdhigatay oon tukanin ayay kowdii iyo barhkii gaadhay kowdii iyo barhkii markay gaadhay buu dhiiggii ka yimid miyey tukan kartaa markaa ma tukan karayso gabadhaasi way dembaabaysaa oo caasiyad weeye xagga rabbi subxaanahu wa tacaala ninka salaada oo kale marka wakhtigeegu gaadho salaadu iyadoo muwasac ah ayuu noocan gawaadhida rida yahay hadduu doono gawaadhida dad baa jira dad gawaadhida intay kaxeeyaan meelahan carabta gawaadhida soo rida de iyadaaba dembiyaba ninku gaadhigiisu yaro nacayaayo wuxuu odhanaya war shirkadu gaadhiha i iibise gaadhiga yaa iga qaliba ilan isagoo soo taagan gaadhi la iibin maaye inuu dhacaan doonayaabuu odhanaya kadibna nin buu lacag lacaguu siiyo away gaadhi ridihii buu odhanaya nin baa odhanaya lacag intee leeg baan qaataa lacag int intaa qaado or gaadhiga iga kaxeeyo soo rid gaadhigani wuu isqalibi doonaa oo uu qalibmayaa laakiin dee ninka wataa ama ka badbaado ama yuuna ka badbaadin wax badan buu qaadanaya isagu wax badan haddaba gaadhi ridihii haddii la yidhaahdo salaadii oo joogta orad gaadhigeenii soo rid haddii la yidhaah ama gaadhigaas way dhacdaa carabta way ka jirtaa hadda mid inan soomaaliya ku dhintay maalin dhaweyd oo gaadhi rido ahaa ayaa shilkaa ku dhintay <laughs> waa shirkadaa bedelaysaa la odhanaya gaadhiga soo rido markuu gaadhigu gebigiisa u baaba'aya markaa isagaasi hadduu ilaahay ka badbaadiyu ka dhex baxo dee lacagtiisii buu qaatay nin gaadhi ridaa oo gaadhiga rida oo gaadhiga maalan eh, shil geliya rididda waxaan ujeedaa shil buu gelinayaa gaadhiga sida dadka aynu sheegayno oo kale ayay salaadii duhur u gaadhay isagoo kiiskanuu gelayaaba dee ile naftiisii buu dilayaaye waa dembi bay ahayde salaaduna dembi dheeraaday noqonaysaa ee waa dembi dembi loo geeyey baa meesha ka dhalanaya markaa salaada xilligaa uu gaadhiga kaxaynayo hadduu bilowga ka tukan waayo so uma badno inuu ku dhimanayo shilkan shilkan uu ku dhimanayaa de ama ninkani waaba askariyo waktigiibaa baa kii ay labaday cadow isku muuqdaan labadii cadow way isku muuqdaan labadaa cadow ee isku muuqda dagaal baa laysfala saari doonaayo dee kolley wuxuu u dhow yahay inuu dhimanayo salaada haddaba hadduu dib u dhigo uu yidhahdo dagaalka marka laga soo fara xashaan tukanayaa waa caasi weeyi qofkaasi waayo waxaa dhici karta inuu ku dhintaba e eh, miyuu hubaa war haddaad jaanis haysataa waajibkuna wuu ku saaran yahay waktigii ilaahayna uu kugu waajibiyeyna wuu galay hadda tuko mas'alada saddexaad saddexaadeen ka hadlaynaa waa mas'aladaa iyaduna mas'alada afraad waxa weeyi askarigii dagaalka gelayey ama gabadhii caadadeeda taqaanay inay bisha saddexdeeda markay kowdiya badhka tahay caadadu inay ka timaad ayaa salaaddii dib u dhigtay salaadii ayay dib u dhigtay ilaahay cilmigiisa caadadiiba maalintii way ka iman weyday ama askarigiiba uu soo badbaaday gabadhii markii caadadii ka iman weyday kowdiiya barkii dhaaftay labadii tahay ayay salaadii duhur tukatay salaadaa maqallaynu ku xukumi mise adaynu ku xukumi waa ada qowlka asaxa ah. masal masaa'ilkan waa masale khilaafiya qowlka asaxa ah mas'aladaasina waa adda la odhanayaa oo gabadhaa qallaa saaran odhan mayno waa qowl waa mas'aladii saddexaad weeye masalada eh, waa masaladii afraad weeye mas'alada shanaad qofka haddaba dib u dhiga kii oo u malaynaya inuu waktigani inuuna ka tegaynin dagaal kuma jiro maxaanku idhaahdaa gabadhani waxay isleedahay caadadaadii ma gaadhin xilligii dawlad iyo caadadu ay kaa iman jirtay ma gaadhin oo ma dhowa salaadii bilowgii kamayna tukanin waana waajib muwasaca dib bay u dhigtay kadib markay dib u dhigtay ayay xilligii salaada oon bixin caadadii ka timid gabadhaasi ma dembaabaysa mise ma dembaabayso ma dembaabayso dembi male gabadhaasi waa mas'alada shanaad ilaa keliya shayga hadii dib loo dhigo ama maalan ninkii salaada duhur bilowga ka tukan waayey ee islahaa meelahaa labada ama kowda tuko kowda tuko ninkii islahaa ayay geeridii ku timid wuu geeriyooday markuu geeriyoodo ninkani asbaab lagu dhinto uu ku jiray ma jirin wuu iska caafimaad qabay salaadana waa kanoo dee wuxuu islahaa dib ka tuko tii allah u timid oo wuu dhintay ilaahay agtiisa la odhan maayo waa caasiye qofkaasi caasi ma aha oo waktigii waajibkuna wuu joogaa tii allahna ku timid isagu wuxuu ka ogaa arrinkanina ma jirin ilaa inuu yahay waajibka umrigii waajibka waktigiisu cumrigoo dhan yahay mooyaane xajko xajkoo kale inuu yahay mooyaane ninkii haddii xajka ilaahay ku waajibiyuu maal u dhiibo ama gabadhii ayaa xajii waajib ku noqday sanadkan xaji buu isyidhiyo kadibna wuu isdhigtay oo wuxuu yidhi war mey sanadkan ha xajiyine sanadka meheradan fur buu isyidhi meherad heblaayo sanadkan fur sanadka dambena xaji buu isyidhi kioo waajibkii saaran yahay waajibku muwasacna uu yahay oo dee cidhiidhi aan lagaga dhigin dhiginoon hadda uun gudo xajka la odhan ayay tii alla u timidoo qofkaasi wuu geeriyooday qofkaa waxaa la odhanayaa waa dembiile dembiiluu noqonayaa qofkaasi ilaahay agtiisa ilaahay hadduu dhaafana wuu ka cafiyi hadduu dhaafana ilaahay qofkaa wuu u ciqaabi cibaadadaa uu ka tegey isagoo jaanis iyo awood u haya waa loo ciqaabi karaa oo dembiila qofkaa laga soo qaadaya shantaa mas'alo ayuu fasalkeena koobaad culima ka warbixinayaa ama inagala hadlayaaba waa shan mas'alo mas'alada koobaad waxa weeye salaaduhu waktiyay kala lahaayeen salaada casar haddaan soo qaadana waktulfadiilay lahayd waqtuljawaas bay lahayd waqtulkaraahiya bay lahayd waqtu daruuray lahayd waqtulxurmay lahayd salaada casar waktiyadii ay lahayd markaynu eegno haddaba waktiga waqtuljawaaska la yidhaa sidaba salaada la tukadaa ma addaa mise adde ma aha waa mas'ale khilaafiya oo waa adde salaadihii oo dhan baynu halkaa kaga hadlaynaa haddaba salaadaha qaar shan wakti bay lahaayeen qaar lix wakti bay lahaayeen qaar toddoba wakti bay lahaayeen waqtiyadii salaadaha oo dhan hadii waqtigu waqtu daruuro yahay waa gaar hadii waqtigu uu yahay waqtu maxaanku idhaahdaa xurmo waa gaar laakiin wixii aan kuwaa ahayn waqti salaada ad tukataa waaj waxa weeye adde qalle ma aha waa adde ilaahayna kuma qabsanayo subxaanahu wa tacaala ilain salaada ilaahay baa waqti u yeelay rabbina wuxuu yidhi ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutaa salaadu waxa weeye mu'miniinta dushooda waajib la waktiyeeyey oo xilli go-an iskale weey waajib waktiyeysan ayay salaadu tahay wuxuu al alasaxu qowlka sixada badan anna waqta almaktuuba salaada faralka a ah waktigeegu jawaazan ee jaa-iznimo ugu wakti ihi waqtun wakti buu u yahay liadaa'iha addaheega addaheegiibuu wakti u yahay oo waktigaa waktul'adaynu ka soo qaadi salaada casar waxaynu tukanaa sidaynu ognahay saddexda iyo shan iyo afartan baa la tukadaa haddaba ninka shanta galabnimo tukada shanta galabnimo haddaad salaadii casar tukato salaadaa maqalaynu ka soo qaadnaa mise addaynu ka soo qaadnaa addaa laga soo qaadaya waayo jibriil markii rasuulka uu tukinayey marna awalkuu ka tukiyey marna aakhirkuu ka tukiyey wuxuuna u tilmaamay wakhtigu labada inta udhaxaysa inuu yahay alasaxu qowlka sixada badan anna waqtaalmaktuubati salaada la faral yeelay waktigeegu jawaasan jaa-isnimona ugu waktiga ihi waa waktiga waqtuljawaazka la yidhaahdaa waqtulfadiiladii ma aha waqtun wakti buu u yahay liadaa'ihaa salaada gudashadeedii addaheegii ayuu wakti u yahay waa mas'ale khilaafiyeah asixii ayuu ka qaatay masalada waa kow masaladii koobaad wa annahu wal asaxu qowlka annahu shanigu waxa weeye yejibu waxa ku waajibaya cala almu'akhiri ninka salaada dib u dhiga alcasmu go-aansi inuu tukanayo ayaa ku waajibaya salaadu markay sidaa u gaadho wakhtigeegii waajibkii ayaa ina fuulay oo salaadu markay saa u gaadhe lagu yidhahdo waa daqiiqadii koobaad inaad qalabkaaga inaad garowdaa lagaaga baahan yahay oo gabadhii ay maryihii ilmaha yari kaga kaajay iska saarto marka saa minidka koowaad inaad diyaargarowdo ood weysadii bilowdood cawra asturkii bilowdood nijaasadii iska habayso ayaa lagaaga baahan yahay haddaba haddaad hawl hayso gabadhii ciyaalkii bay qadaysiinaysaa waxay istidhi salaadiina waa la adimay oo way aragtaa inuu waktigii gaadhay dee masaajidkana jamac ku soo tuko ilaahay ma oo waa laga dhaafay waxay istidhi gabadhii waktigii salaaddi waa kanoo wuu gaadhaye xagga dib u dhigo oo caruurta si ay isguullada u tagaan oo basaska ay u haleelaan bay istidhi gabadhii iyadoo ku mashquulsan ciyaalka qadaysiintiisii ayuu waktigiina ku socdaa haddaba waktigaa socda gabadhaa maxaa la gudboon ila waktigii waajibkiisii wuu socdaaye waxa la gudboon gabadha oo waajib ku ah inay go'aansato xilligan caruurta ay qadaysiinayso inay salaada dib ka dukanayso casmiga ama ficil baa laga rabaa markuu waajibku ku saarmo salaadu markay sidaa u gaadho ama ficilkii bilow oo weysadii bilow oo maryihii nijaastaha iska saar ama go-aanso oo casmi la imo inaad dib ka tukanayso go-aansi waa inaad la timaadaa haddaba gabadhaasi hadday dhimato iyadoo ciyaalka qadaysiinaysa duhurkiina loo adimay salaadiina aan bilowga ka tukanin ilayn ilaahay baa inagu waajib yeelay eh haddii cazmiga ay la timid oo ay go-aansatay inay dib ka tukanayso carruurta markay qadaysiiso gabadhaasi dembi male waktigiina wuu taagnaa qadarkii allana wuu ku yimid haddii iyadoon casmigaa la imanin oon go'aansanin inay dib ka tukato laakiin hawshii guriga ku mashquulsan oon waxba kala ogeyn wakhtigiina meelaha waxoogaa saacad iyo barhba uu jiray gabadhaasi hadday geeriyooto cazmina aan la imanin dembi bay gabadhaasi ku dhacday oo xagga alle caasiyad inay tahay ayaa la tilmaamayaa ninkuna waa lamid uun dee gabadha tusaalaheegaa basiid ah oo dumarka waxaynu ognahay guryaha jooga dhammaantood xilliga duhurka ama xilliga salaadaha inay ciyaalka iyo guriga hawshiisa ku mashquulsan yihiin oo ayna qorshahaba ku darsanin salaadii way gaadhay horta tuko waanahu wal asaxu qowlka asaxa ah annahu shanigu waxa weeye yajibu waxa ku waajibaya cala almu'akhiri qofka dib u dhiga salaada lab iyo dhadi kuu dooni ha noqdee alcazmu ayaa ku waajibaya inuu go'aansado salaada inuu tukanayo ficilkii haddii lagaa waayey casmiga iyo go'aansiga yaan lagaa waayin ee go'aanso inaad salaada tukanayso waa mas'alada labaad mas'alada saddexaad bal hadda eeg waman akharaka dib u dhiga maca danni fawtihi tegidaysa isagoo malaynaya casaa qofkaasi wuu caasiyey wuxuu ku yidhi cibaadada iyo waajibka muwasaca ah qofku hadduu dib u dhigo isagoo malaynaya cibaadadaa uu dib u dhigay inuuna dib u soo haleelaynin wuxuu isleeyahay dib uma soo gudan karaysid waman akharaka dib u dhiga maca danni fawtihi tegidiisa isagoo malaynaya casa ilaahay agtiisa waa caasi waa mas'alada saddexaadoo mas'alada saddexaadna haddii gabadhu ay duhurka way istaqaanaa maanta oo kale gabadha waxaa laga yaabaa inay dhexdu xanuunayso ama dee caadada calaamooyin baa ka horeeya lagu garto gabadhu markay caadadu soo hayso way isfahmaysaa teedii horena way taqaanay iyo caadadeedii hore oo maanta oo kale bisha afarteeda duhurku markuu yahay kowda oo buuraca ayay caadadu ka timaadaa haddaba markay labiyo tobankiiyo badhka uu duhurkii gaadho labiyo tobanka iyo lix iyo toban buuba gaadhayaa maante labiyo tobanka iyo badhka markii duhurkii la yidhaah wuu taagan yahay gabadhaa maxaa waajib ku ah ilan hadday nusasaa caasii joogto waxay malaynaysaa inay caada ka iman oo salaaddii ay halkaa kaga xidhmi doonto waxa waajib ku ah inay markaa bilowdo salaada hawl kastay hayso halkay taallo ayay dhigaysaa salaada ayay horta bilaabaysaa ayay horraysiinaysaa fadaynullaahi axaqu biladaa ilaahay baa mudan wuxuu inagu leeyahay inaynu horta iska horbixinno saasay gabadhaa la gudboon haddaba hadday gabadhaasi maalan tukan weydo soddon daqiiqay haysataa soddonkii daqiiqe ay haysatay ayay tukan weydayba soddonkii daqiiqe kadib ayay caadadii ka timid gabadhaasi ilaahay agtiisa dembi ma leedahay mise dembi ma leh dembi bay leedahay waa caasiyad weeyi ilaahay taxta mashiicatillaah bay ku sugan tahay ilaahay hadduu doono wuu u cadaabi salaada hadduu doonona wuu ka dhaafi ila wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa bay soo gelaysaaye wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa xaqii ilaahay weeye kolka ilaahay kuu doonana wuu ka dhaafi karaa kuu doonana isagoon ka gardarnayn oo xaq ku taagan ayuu ilaahay subxaanahu watacaala u cadaabayaa ayuu u cuquubaynaya wal asaxu qowlka asaxa iyo waxaa weeye man akhara ninka dib u dhiga waajibka maca danni fawtihi tegidiisa isagoo malaynaya casaa qofkaasi caasi noqon oo ilaahay agtiisa qof caasiyo weeyaan baa la odhanayaa qofkaasi waa qof caasiya ama gabadhaa caadadu ka timid ha ahaato ama nin isku filaya inuu dhimanayo nin weyni wadkiisa u yaqaanaabay soomaalidu tidhaahdaaye nin weynoo isku maleeyey inuu dhimanayo oo salaadiina ay gaadhay weeyi haddaba hadduu dib u sii dhigo wuxuu leeyahay waad dhimanaysaa hadduu dhinto waa loo qabanayaa intaa hore uu nool yahay ee wakhtiguna uu gaadhay waa inuu degdeg uu arinkaa u sameeyaa ayuu la yimaadaa waa mas'alada saddexaad wal asaxu qowlka asaxiihi waxa weeye man akharaka dib u dhiga maca danni fawtihi tegidiisa isagoo malaynaya casa kaasi wuu caasiyey oo caasi buu noqonayaa wa annahu wal asaxu qowlka asaxa waa masaladii afraad wal asaxu qowlka asaxiihi waxa weeye annahu shanigu waxa weeyaan in baana hadduu caddaado khilaafuhu melihiisa si khilaafsani haddii ay caddaato oo wafacalahu uu sameeyo waajibkii fa adaa-un addo weeye mas'alada afraadna waxay ka hadlaysaa gabadhii ismoodaysay duhurka inay caadadu ka imanayso kowda duhurnimo ee dee ama caadadeeda hore xilligaa ay iman jirtay muddo shan sano ku dhadhow ayay bil kasta xilligaa kowda uun heli jirtay maantana dhexdaa xanuunayso way is aragtaa in la hayo ayay is aragtaa oo calaamadihii isku taqaanay ayay heshay gabadhaasi haddaba iyadoo isleh caadadii way soo socotaa ayay haddana hawshii ka soo bixi kari weyday oo salaadii ayay ayay ayay halmaantay kowdii ayaa gaadhay xilligii caadadu ay ka imanaysay caadadii baaba ka iman weydayba baana khilaafuhu waa khilaafu dhanni waxay malaysanaysay wax khilaafsan ayaa meeshii yimid kowdii markay gaadhay ayay caadadii ka iman weyday salaadii way tukatay tukashadaa salaada ay tukatay ma adaynu ka dhignaa oo waa adaynu nidhaahnaa mise qallaynu ka dhignaa oo salaadaasi waa qallaynu odhan adaynu leenahay waa ad salaadaasi walasaxu qowlka asaxihi waxa weeye annahu shanigu waxa weeyaan imbaana hadduu caddaado khilaafuhu malaha si khilaafsani haddii uu caddaado oo wafacalahu qofku uu sameeyo fa adaa-un ficilkiisaa adaa lagu xukumiyo qalle weeyaan la odhan maayo waktigii ka dhamaaday ee addo weeyaan baa la odhanaya waa mas'aladii afraad mas'alada shanaad ee u dambaysa ee intan uu sheekhu ku soo qaatay waxa weeyi wal asaxu wada masaa'ilka khilaaf baa ku wada jira wal asaxu qowlka asaxiihi waxa weeyi anna man akhara ninka ta'khiiriye ee dib u dhiga waajibka maca dhanni khilaafihi khilaafkiisa isagoo malaynaya ayuu dib u dhigay waa khilaafi waa khilaaf ilfawaad tegidda inay inuu ka tegayo si khilaafsan ayuu malaynaya waajibkan inuuna ka tegayin buu malaynaya dibna wuu u dhigay lam yacsi ma caasiyin qofkaasi hadduu sidaa ku dhinto oo waxa weeye gabadhan caruurta ku mashquulsan uunbaa dib u dhigtay markii waajibka ay dib u dhigtay salaadii ay dib u dhigtay caruurtana ay ku mashquulsanayd waxayna u haysatay inay tukan doonto caadadeedana ma filanaynin wayba dhimatay ama caadadiibaa ka timid hadday dhimato salaadaa dembi kuma kuma leh oo ilaahay u cadaabi maayo waayo dee m ismayna lahayn waad dhimanaysaayoo calaamadihii dhimashada ismay filanaynin hadday caadadu ka timidna astaamihii caadooyinka lama ay ku garan jirtay lagama hayo ama waxa sidoo kale xilligeegiiba ma aha si alluun bay u timid ama geeridii baa ku timid caasiyad ma aha gabadhaasi ninka isagoo iska xoog badan oo safara is yidhi ma magaaladaas ku tukataa maya eh, waxaad gaadhaysaa tuulada yare hore ku tuko duurkiina wuu joogaa tuuladii isagoon gaadhin buu gaadhigii la qalibmay oo wuu dhintay salaada waajibkeegiina wuu joogay casmigii hore way inaga soo nidi inuu casmiyaa waajib bay ahayd gabadhaa iyo ninkaasiba casmiga hadduu bilowga ka tukan waayo inuu dhexda ama xaggan dambe ka tukanayo inuu casmiyaa waa waajib laga rabo oo taasi masaladii casmigay ahayd oo xagga casmigan ka soo eegnay haddana waxaynu ka eegaynaa isagoo casmiyey haddii gaadhigii la qalibmo waktigii salaaduna uu joogo isaguna una tukanin go-aankiisuna dib ka tuko uu ahaa dembi male oo ilaahay xaggiisa ma dembaabin oo salaadaa loo cadaabi maayo oo dee salaadda waktigeegii ma tegin isagana cazmigii iyo go-aankii waa kanoo waa laga hayaa wa ana walasaxu qowlka asaxiihi waxaa weeye أن من أخرك تأخيريا مع ظن خلافه خلاف الفوت وي تجد سي خلاف صن إساقو ملايين كاتجي ميسا صلاة نيبو إسليه ديبو أردغي way ka tagtayoo ama caada ka timid ama waxaba way u geeriyooday lam yacsi qofkaasi caasi ma aha dembiile ma aha xagga allah bikhilaafi maa kii ayuu ka duwan yuhu khilaafayaa waqtuhu waqtigiisu alcumru cumriga uu yahay ka xajin xajkii oo kaleba wey haddii haddaba wuxuu ka duwan oo mas'aladan isaga dembi lagu yeelan gabadh iyo ninkuu dooni ha noqde e waajibka ku saarani hadduu yahay waajibka waktigiisu uu cumriga yahay waa xajka oo kale ama cumrada oo kale weeyi waajibkaasi waa cumrigaaga oo dhan xajka cumrigaaga o dhan baa dee lagugu leeyahay mar oo waajib iska noqonay waa muwasac madhabku xataa siduu qabo oo mudayaq ma ahoo hadduu ilaahay caafimaadku siiyo hanti aad ku xajaysana uu ku siiyo sanadka dee xajkii waajib buu kugu noqday waxaad istidhi war sanadkan meherad furo ama sanadkan wax kale samee baad istidhi oo arrinkaa kale samee oo sanadka dambena xaji baad istidhi tii allah kuu timid oo waad geeriyootay kii oo xajkii adan xajiyin laakiin uu kugu waajibay oo intii lagu xajayay aad haysatid qofkaasi waa caasi waa dembiile waayo rabbigeen subxaanahu wa tacaala xajka ka gudan waaya kaafir buuba ka magacaabayba walilaahi calaa annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila maxaa laga dambaysiiyey waman kafara muxuu ilaahay ka dambaysiiyey waman kafara fa ina allaha haniyun can alcaalamiin waman kafara ka gaalooba waman kafaradan maxaa looga jeeda war waa ka xajin waaya ka isagoo xajku waajib ku yahay haddana xajin waaya waad aragtaa xaj la-aantu waa dembi aad iyo aad u weyn qofka hadday saaran tahay oo waajibkani waajib saaran uu yahay waa kan ilaahay kufriga ka ka cibaaraynayo kolka waxaa la ogaaday haddii xajkiioo waajib kugu ah aad iskaga dhigto ood dhimato oo lagu yidhaha dembi ma lihid dee kugumaba waajibinoo kaley noqonaysaaye waa arin khatara arin khatara weeyi war dembiilaad noqon rasuulkuna waa kii lahaa sala allahu calayhi wasalam qofka haddii uu intuu waajibku fuulo uu xajin waayo ama yahuudi ha ku dhinto ama nasraani ha ku dhinto dee waxaad arkaysaa sida xajku u adag yahay baad arkaysaa isagaa waa lagu dambaabayaa xajka qofku isagoon filanayn inuu dhimanayo markuu waajibku fuuloba waa inuu waajibka iska gudo saa markuu xajku ugu waajibo rag iyo dumarkuu dooni ha noqde eh shuruudihiisii markuu wada helo inuu iska gudo ayaa la gudboon mas'alada shanaad wuxuu sheekhu yidhi waman wal asaxu qowlka asaxihi waxa weeye anna man akharaka dib u dhiga waajib baa dib loo dhigay maca danni khilaafihi tegiddiisa si khilaafsan isagoo malaynaya maceega ayuu dib u dhigay lam yacsi qofkaasi caasi ma noqonayo bikhilaafi maakii wuu khilaafsan yahay oo caasi baa lagu noqon waktuhu waktigiisu alcumru cumriga uu yahay ka waqtigiisu cumriga oo dhan uu yahay oo mar kaste ood gudato lagu odhanayo adduu kuu yahay haddaad kaa dib u dhigto ood dhimato ama aad dib u dhigto ood faqiir noqoto oo dibna aad wax soo qaban weydo saa ku dhimato ogow dembiilaa tahay haddaad nin tahay ama dembiilaa tahay haddaad gabadh tahay bikhilaafi maa waqtuhu alcumru haddaba xajka waajibkiisu cumriga oo dhan weeyaan oo maalan haddii aad sanadkan xajto xajatulislaamkii waa kuu sax isagoo waajib kugu ah intaa dib u dhigdhigtay hadduu ilaahay cumriga kuu dheereeyo saddex sano kadib aad xajto waa kuu sax oo xajkii waad xajtay dee haddaad toban sano kadib xajto waa kuu sax xajkii lagu odhan maayo waa sida salaadoo saacada lagu hayaa lagu odhan maayo salaada duhur dee casarku hadduu gaadho ma tukanaysid oo qale inaad tukato mooye waktigeegii wuu kaa tegey laakiin xajkii waktigii baa kaa tegaya laguma leh oo waktigiisu waa cumriga oo dhan haddaba isagaa hadii dib loo dhigo waa lagu dembaabayaa macnaha mas'alada aan isa soo saarno shan mas'alo ayay mas'aladani ka koobnaatay mas'alatun alasaxu qowlka asaxa ihi anna waqta almaktuubati maktuubada salaada maktuubada ah waqtigeegu jawaasan jaa-iznimo ugu waqtigi waqtun waqti u yahay liadaa'iha addaheega wa annahu walasaxu asaxu annahu shanigu waxa weeye yejibu waxa ku waajibaya cala almu'akhiri kadib u dhiga cibaa waajibka alcazmu inuu go'aansado inuu samaynayo wal asaxu asaxu waxa weeyi man akhara kadib u dhiga maca danni fawtihi tegiddiisa isagoo malaynaya casaa wuu caasiyey wa annahu wal asaxu asaxu waxa weeyi annahu shaniy shanigu waxa weeyaan inbaana hadduu u caddaado khilaafuhu tegidda si khilaafsani wa facalahu uu sameeyo fa adaa-un addo weeye wa anna man akhara wal asaxu asaxu waxa weeyi khilaafihi tegidda khilaafkeega malayn uu malaynayo maceega ayuu dib u dhigay haddana way ka tagtay lam yacsi ma caasiyayo tegidda hadda waktigiibaa tegey lamale isagiibaa waqtiga dhexdiisii dhintay ama wax maanicaa uu waashay ama caadadiibaa ka timid bikhilaafi ma kiisa uu khilaafsan yahay waktuhu waktigiisu alcumru cumriga uu ahaa ka xajin xajkii oo kaleba weeyaan in sha allahu tacaala mas'aladaa ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam